الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay nash'adii iyo bilowgii waktigii nebiga iyo siduu usul fiqigu ahaa ayuu inooga soo warramay sheekhu wa bacda wafaati اnabiyi alkariim nebigii kariimkaa ah intuu geeriyooday dabadii daharat waxaa muuqatay waqaa'icu dhacdooyin wa axdaahun iyo waxyaalo soo cusboonaaday oo kaana laabudda laga maarmaan u noqday min muwaajahatiha in lagu waajaho bilijtihaadi ijtihaad iyo wastibaati axkaamiha axkaamteeda in lagala soo baxo min alkitaabi aw sunna kitaabka ama sunna ilaa ana fuqahaa asaxaaba asxaabta kuwoodii fuqahada ahaa lam yashcuruu may dareemin bilxaajati baahi ay u qabaan ilalkalaami inay ka hadlaan can qawaacid alijtihaadi ijtihaadka qawaaciddiisa iyo wa masaalik alistidlaali daliishiga waddooyinkiisa walistimbaati iyo la soo bixidda maxaanay ugu baahan limacrifatihim garashadooda ay garanayeen biluqa alcarabiya luqada carbeed wa asaaliibiha iyo usluubyada ay leedahay wa wujuuhi dalaalati alfaadiha iyo wejiyaalka ay leedahay tusinta alfaadeedu iyo wa cibaaraatiha cibaarooyinkeedu calaa macaaniha macnayaasheeda ay ku tusinayso iyo walixaatatihim koobidda ay koobeen biasraar tashriici jidaynta axkaamta la jidaynayey asraartii iyo sirtii ku duugnayd bixikmatii iyo ujeeddadiisa iyo wa cilmihim garashadooda biasbaabi nusuuli lqur'aani ay garanayaan asbaabtii uu qur-aanku ku soo degay wa wuruudi sunnati iyo sunnaha soo aroorkiisa asbaabteedii ay garanayeen awgeed waxau leeyahay sheekhu markii nebigu uu geeriyooday dabadii ayaa dhacdooyin iyo xawaadis iyo waxyaalo soo darriyey ayaa muuqday oo lagama maarmaan ay noqotay dee in lagu waajaho dhacdooyinka iyo waxyaalahaa soo cusboonaaday ijtihaad iyo in lagala soo baxo axkaamta dhacdooyinka iyo waxaa soo cusboonaaday kitaabka ama sunnaha hase ahaatee asxaabtii rasuulka nimankeedii fuqahada ahay ee fiqiga iyo aqoonta dheeraadka u lahaa ma ay dareemin baahi ay u qabaan inay ka hadlaan qawaacidda uu ijtihaadku yeelanayo iyo waddooyinka daliishiga iyo la soo bixitaanka axkaamta lagala soo baxayo kitaabkiiyo sunnaha yacni wax baahi oo ay u qabaan may dareemin inay ka hadlaan qawaacidda iyo waddooyinka wax lagu deliishanayo lagula soo baxayo oo maxaanay u dareemin waxaanay u dareemin waxay garanayeenay si fiican u yaqaaneen luqada carbeed waxay yaqaaneen asaaliibta iyo usluubyada luqada carbeed ay ku timaado waxa kaley garanayeen wejiyaalka ay leedahay tusinta alfaadda iyo cibaarooyinku ay ku tusinayaan macnayaasheeda wejiyaalka iyo qaybaha ay leedahayna si fiican bay u garanayeen waxaa kaloo ay koobeen oo ay la socdeen tashriican iyo jidayntan axkaamta la jidaynayey asraartii iyo sirihii ku duugnaa iyo xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahay ayay garanayeen waxaa kaloo ay garanayeen asbaabtii uu qur-aanku ku soo degay iyo asbaabtii sunnuhu ku soo aroorayay ayay garanayeenoo sidaa daraaddeed umay baahanin ayagu inay ka hadlaan qawaacid iyo dawaabid inay ka hadlaan wa bacda wafaati nabiyi اlkariim daharad waxaa muuqatay waqaayicu dhacdooyin waxdeedu iyo waxyaalo soo cusboonaaday oo kaana laabudda laga maarmaan u noqday min muwaajahatiha in lagu waajaho bilijtihaadi ijtihaad iyo wastibaati axkaamiha axkaamteeda in lagala soo baxo min alkitaabi aw sunna kitaabka ama sunnaha ilaa ana fuqahaa saxaabati asxaabta fuqahadoodii lam yashcuruu may dareemin bilxaajati baahi ay u qabaan ilalkalaami inay ka hadlaan can qawaacid alijtihaadi ijtihaadka qawaaciddiisii iyo wa masaaliki alistidlaali deliishiga waddooyinkiisii iyo walistibbaati la soo bixidda axkaamta lala soo baxayo waa limacrifati garashada ay biluqa alcarabiya garanayeen waa asaaliibha iyo usluubiyada ay leedahay iyo wa wujuuhi dalaalati alfaadiha iyo garashada ay garanayeen oo kale wujuuhi dalaalati alfaadiha lafdiyaalkan luqada carbeed tusinta ay tusinayso macaanida wejiyaalkeeda ayay garanayeen iyo cibaaraatiha iyo wujuuhi dalaalati alfaadiha wejiyaalka ay leedahay tusinta ay alfaadeedu ku tusinayso wa cibaaraatiha iyo cibaarooyinkeedu calaa macaaniiha macnayaasheeda ay ku tusinayso ayay garanayeen wejiyaalka ay leedahay galadaas ayay garanayeen iyo walixaatatihim koobidda ay koobeen biasraari tashriici jidayntii axkaamta la jidaynaya asraartuna iyo xikmatii ujeeddadii ka dambaysay iyo wa cilmihim garashadooda ay garanayeen biasbaabi nusuuli lqur'aani asbaabtii qur-aanku ku soo degay wuruudi sunna iyo sunnaha soo arooritaankiisii wa kaana waxaanu ahaa nahjuhum waddadooda fi listinbaati la soo bixitaanka annahum ayagu kaanuu ahayn idaa waradat calayhim alwaaqica dhacda marka ay ku soo aroorto iltamasuu xukmahaa xukunkeeda waxay ka raadinayeen fii kitaabi illaahi ilahay kitaabkiisa fain lam yajiduu lxukma fiihi haddaanay ka helinna rajacuu ila sunnati ayay u noqonayeen fain lam yajiduu fi sunnati haddaanay helinna ijtaaduu waxay ku dadaalayeen oo ijtihaad ku samaynayeen fii dawi maa shaykii iftiinkiisa ayagoo qaadaya ayay ku ijtihaadi jireen carafo ay garteenoo min maqaasidi shareecati shareecada maqaasideedii ujeedooyinkeeda iyo wamaa tuumiu ilayhi nusuusuhaa nusuusteedu waxay tilmaamayso ow tushiiru ama ay ishaari walam yajiduu manay helin cusran culays fi ijtihaadi ijtihaadka wax culaysa may kulmin walaa xaajatan baahina may dareemin ay u qabaan litadwiini qawaacidihi qawaaciddiisa in la diiwaangeliyo waqad saacadahum calaa dalika kaana waxaa yani ku saaciday ama yacni ku caawiyey maakii kaana cinda waagtooda ahaa ee min dawqin fiqhiyin dawq iyo dhadhan fiqiya oo igtasabuuhu ay ka kasbadeen min tuuli suxbatihim la saaxiibidoodii dheerayd ee linabiyi sala allahu alay wasalam la saaxiibeen wa wamunaasabatihim lahu iyo laasimidii ay laasimayeen isaga iyo wabaakii imtaazuu bihi wixii ay gaar la noqdeene min xidati dihn yacni caqli ama faham marka awood leh iyo wasafaai nafsi naf markaa saafiya wa jawdat lidraaki iyo qabasho iyo haleelid yani fiican oo heer sarraysa waxau leeyahay sheekhu wuxuu anahjigooda iyo ariiqooda istinbaadku wuxuu ahaa marka ay waaqica iyo dhacda ay timaado kitaabka ilaahay bay u noqonayeen ay xukunkeeda ka raadinayeen haddii ay kitaabka ay xukunkaa ka waayeenna sunnaha ayay u noqonayeeno waxay odhanayeen war sunnihii nebiga yaa wax arrintaa ka haya markaasaa la sheegayayoo sida aynu markaa kitaabkii tasiil usuulkaba ku soo marnay dee waatii cumar bin khadaab markaa loo sheegayey masaa'il fara badan oo weliba nin saxaabiya iyo laba ay sheegayeen oo rasuulkoo saa yidhi baan oga isagoo jaddada sudu siiyey baan oga lalahaa haddii markaa sunnahana laga waayana waa ijtihaadayaan markaa intay ijtihaadaan ayay dabeetana markaa masaladii sheegayeen oo ama ay isku raacayeen ama markaa dee qaar diidayeen saa daraaddeed baad arkaysaa umaanaan helin yacni masaladaa saxaabada sidaas u hebel yidhi cid ku khilaaftay ma jirin ayaad mararka qaarkood aad arkaysaa waana ijtihaadayeenoo iyaga oo weliba iftiinsanaya dee wixii ay garanayeene maqaasidii markaa shareecadu iyo maqsadeedii ujeedooyinkeedu wuxuu ahaa iyagoo taa ay garanayeen daliishanaya iftiinkeeda ayay markaa ku ijtihaadayeen iyo waxa ay tilmaamayso nusuusta markaa shareecadu wax markaa culaysahoo ka hor yimina ma jirin ijtihaadka ah walaa wax baahi baahiyoo markaa ay u qabeenna may dareemin inay markaa qawaaciddiisa la diiwaangeliyo yacnii arrinkaana waxaa ku caawiyey buu leeyahay oo ku saaciday dee nebiga sala allahu calayh wasalam ayay muddo dheer markaa la saaxiibeen oo ay laasimeen markaa dee sidii wuxuu xukumi jiray iyo arrimihiisii fiqi ayay markaa ka kasbadeen weliba niman markaa fahankooduna xidda waxaa la yidhaha waa quwada iyo darnaanta ayaa la yidhahdaa dihnina dee waa caqligii ama fahankii yacni fahankooda iyo caqligooda wuxaa mid aada u daran oo adag ayuu ahaa nafdooduna ay saafi tahay bay ahayd idraagood iyo qabashadood iyo haleelkooda markaa waxay haleelaana mid ay aad markaa u fiican tahay oo jayida ayay ahayd wa kaana wuxaa nahjuhum saxaabada dariiqooda fi listinbaati la soo bixidda axkaamta nahjigooda iyo dariiqadoodu waxay ahayd annahum ayaga kaanu waxay daa waradad calayhim alwaaqica dhacda markay ku soo aroorto iltamasuu xukmahaa fii kitaabi illaahi bay ka raadinayeen fain lam yajiduu lxukma fiihi haddaanay ka helinna rajacuu ila sunnati bay u noqonayeen fain lam yajiduuhu haddaanay ka helin xukunkaa fi sunnatina ijtahaduu waa ijtihaadayana waa dadaalayaan fii dawi maa shay ayagoo iftiinsanaya carafo ay garteenoo min maqaasidi shareecati shareecada maqaasideeda iyo wamaa tuumiyu ilayhi waxay tilmaami nusuusuha shareecada nusuusteeda ow tushiiru tuumiyu iyo tushiiru waa isla macnuun walam yajiduu manay helinoo lamay kulmin cusran adeyg fi lijtihaadi xagga ijtihaadka walaa xaajata walam yajiduu xaajatan baahina may helinoo may dareemin litadwiini qawaacidihi qawaacidda cilmigan in la diiwaangeliyana wax baahi oo ay markaas u qabeenna ma jirin oo ka hor yimid waqad saacadahum calaa dalikana waxaa ku saaciday maa kii kaana cindahu agta aaya min dawqin fiqhiyin dawq iyo dhadhan fiqi ahaa oo iktasabuuhu ay ka kasbadeen min tuuli suxbatihim la saaxiibidoodii dheerayde lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ay la saaxiibeen iyo wa mulaasamatihim lahu laazimidda ay isaga laazimeen iyo wabaakii intaasuu biha ay gaar la noqdeene min xiddati dihn yacnii maskax awood leh ama caqli markaas aad iyo laxaad adagoo awood leh iyo wa safaa'i nafs nafda saafi iyo wa jawdat qabasho yani iyaduna fiicanoo heer sarraysa wahaakadaa sidaas ayuu inqada'a ku go'ay casru saxaabati saxaabada wakhtigeedii walam tudawan lamana diiwaangelinin qawaacidu hada alcilm cilmiga qawaaciddiisana lama diiwaangelinin wakadalika sidaasay facalo taabicuuna taabiciin jira sidaasay sameeyeen faqad saaruu waxay ku socdeen calaa nahji saxaabati saxaabada waddadeedii bay ku socdeen fi listinbaadi xagga la soo bixidda walam yaxusuu manay dareemin bilxaajati baahi ay u qabaan ilaa tadwiini wusuuli istikhraaji alaxkaami in la diiwaangeliyo asalada la soo bixidda axkaamta min adellatiha lagala soo baxayo waa liqurbi cahdihim wakhtigooda ayaa u dhowaa min casri nubuwati wakhtigii nebiga walitafaquhihim iyo inay markaa fiqiga ku barteen cala saxaabati saxaabada korkooda inay ku tafaqoon inay fiqiga ku barteen iyo waakhdim inay qaateen alcilma minhum inay iyaga markaa ka qaateen wuxuu leeyahay sheekhu sidaasaa casrigii saxaabaduna uu ku dhammaaday lamana diiwaangelinin qawaaciddii fiqiga ee qawaaciddii usulfiqigana lama diiwaangelinin sidaasi leeg bay taabiciintina ay sameeyeen oo waxay ku socdeen nahjigii saxaabada xagga istinbaadka waxaa jiya wax baahi ay u dareemeenna ma jirin inuu su-uusha axkaamta adilada lagala soo baxo in la diiwaangeliyo wax baahi ay u qabeenna may dareemin maxaa yeelay wakhtigooda wakhtigii nebiga u dhowaa midda labaad asxaabta ayay dee dushooda ku tafaquheenoy fiqiga ku barteen cilmigana ayagay ka qaateen ayaguna sidaa si leeg dee kitaabka ayay ka baadhayeen oo sunnaha nebiga ayay ka baadhayeen intaa iyaga waxa u soo raacaysay aqwaasha saxaabada lafdeeda way qaadanayeen oo iyadana aqwaasha saxaabadana way qaadanayeen oo way u noqonayeen wax iyagana ugu biiray ayay ahayd wahaakadaa saaasu in qadaa ku go-ay casru saxaabati saxaabada casrigoodii sidaas ayuu ku go-ay walam tudawan lamana diiwaangelinin qawaacidu hada alcilm cilmiga qawaaciddiisana lama diiwaangelinin wakadalika sidaasay facala taabicuuna la sameeyeen ay asxaabtu sameeyeen faqad saaruu waxay ku socdeen calaa nahji saxaabati saxaabada wadadeedii filistinmaadi xagga la soo bixidda axkaamta walam yaxusuu manay dareemin bilxaajati baahi loo qaba ilaa tadwiini usuuli istiqraaj ilaxkaami in la diiwaangeliyo la soo bixidda axkaamta lagala soo baxayo adiladeeda usuusheeda in la diiwaangeliyo wax baahiyoy u dareemeenna ma jirin waa liqurbihim dhowaanaada waa liqurbi cahdigoodii wakhtigooda ayaa u dhowaa min casri nubuwati wakhtigii nebinimada walitafaquhim iyo inay markaa fiqiga ku barteen cala saxaabati saxaabada korkooda iyo waakhdim alcilma inay minhu ayaa ka qaateen ilaa annahu bacda inqiraadi casri taabiciina taabiciinta casrigoodii markuu go'ay itasacad waxaa ballaadhatay albilaad اlislaamiya wajadad waxaana cusboonaatay xawaadiثu waxyaalo soo dariyay wawaqaaciyu iyo dhacdooyin kahiiratun oo fara badan waاkhtalata alcajamu qoladii aan carab tahayna bilcarabi ayay markaa ku dhex darsameen calaa naxwi naqaab lam yacud aanu ahaanin oonu soo noqonin bisababihi sababtiisa allisaanu اlcarabiyu luqadii carbay calaa salaamatihi اluulaa badqabkiisii hore wa kasura alijtihaadu waa batay wlmujtahiduunana waa bateen watacadadad waxaana tirowday duruquhum wadooyinkooda fil filisimaadi lasoo bixitaanka axkaamta watasaca waxaana ballaadhay anniqaashu baxsigii iyo wax isla eegii waljadalu iyo doodiyo murankii wa kasurad waxaa badatay alishtibahaatu ishtibaahaadkiiyo waxyaalihii markaa dheehgelayay wاlاxtimaalaatu iyo suurtagalladii fakaana waxaaday min ajli dalika fakaana waxaaday min ajli dalika kullihi kaa dhammaantii dartii waxaaday an axasa alfuqahaau axasa usaa qaar baa axsana odhanaya an axasa inay dareemeen alfuqahaau fuqahadii bilxaajati baahi loo qabo ilaa wadci qawaacida wa usuuli wa dawaabita in la dhigo qawaacid iyo usul iyo daabidiyo koobaya lilistihaadi istihaadkii koba ama loo dhigo oo yarjicu ilayha almujtahiduuna mujtahidiintu ay u noqdaan cinda alikhtilaafi markay iskhilaafaan oo wa takuunu noqotaa mawaasiina miisaana lilfiqhi iyo walira'yi sawaab ra'yiga markaa sawaabkaaba miisaan u noqotaa waxa uu leeyahay sheekhu markii casrigii taabiciintu oo go-ay ee bilaaddii islaamkuna ay ballaaratay ee bariya galbeed baa u fiday ayaa waxaa cusboonaaday xawaadis iyo waqaayic iyo dhacdooyin fara badan midda labaad markii hore dee dad markaas wada carabahoo markaa luqadii carbeedna si fiican u wada garanaya ayay ahaayeene islaamkii markaa dad badan oo cajaba baa soo galay cajamkii iyo carabtii ayaa markaa isdhex galay markaasaa wuxuu noqday luqadii carbeed yacni midaan hadda qabin salaamadii iyo badqabtii markii hore uu qabay ee uu sidiisa u taagnaayu markaa saadliga ahaa waa ka tagtay oo luqadihii kale cajabka ayaa soo dhex galay waxa batay ijtihaadkii baa batay mujtahidiintii baa fara badatay weliba turuqdii iyo waddooyinkii axkaamta ay kula soo baxayeenna waa fara badatay niqaashkii iyo wixisla eegii iyo baxigii iyo jadalkiina waa batay ishtibaahaadkii iyo wixii dhexgelaya shubahaadkii la soo aroorinayeena iyo ixtimaalaadkii iyo suurtagalladiina iyaguna waa bateen markay arrimahaasi yimaadeen darteed baa fuqahadii waxay dareemeen in baahi loo qabo in la dhigo qawaacid iyo usul iyo dawaabid yacnii ijtihaadku uu leeyahay oo mujtahidiintu markay iskhilaafaanna loo noqdo miisaanna u noqda markaa fiqiga iyo ra'yiga sabab ka he toosan markaasaa la dareemay inay taasi laga maarmaan tahay ilaa annahu bacda inqiraadi casri taabiciina casrigii taabiciintu markuu go'ay ee casrigii taabicu taabiciinta la gaadhay itasacad waxa ballaaratay albilaad lislaamiya baa ballaaratay wajadad waxaana cusboonaatay xawaadiu xaadiooyin baa cuswanaaday iyo waxyaalo soo dariyey waqaacid iyo dhacdooyin fara badan waاkhtalata alcajamuna biاlcarabi ayay markaa ku darsadeen calaa naxwin qaab lam yacud aanu ahaanin bisababihi kaa sababtiisa allisaan اlcarabiyu aanu ahaanin lam yacud aanu ahaanin alisaan lcarabiy luqadii cabdi calaa salaamatihi beelqabkiisii alwilaayo hore wa kasura ijtihaadu waxaana batay ijtihaadkii iyo walmujtahidiina ku ijtihaadayey wa tacadada duruqdoodii fi filistimbaadi xagga la soo bixidda axkaamtuna waa tirowday watasaaca waxaa ballaadhay anniqaashu wixisla-eegi iyo waljadalu muranki iyo doodi wa kasurat ilishtibaahaatu waxyaali markaa dhex gelayeyna waa bateen walixtimaalaatu iyo suurtagalyaalkii fa kaana waxaaday min ajli daalika kullihi kaa dhammaantii dartii waxa ahaaday an axasa alfuqahaau fuqahadii inay dareemeen bilxaajati baahi loo qabo ilaa wadci qawaacida qawaacid in la dhigo wa usuulin iyo usuul wa dawaabida iyo dawaabililijtihaadi ijtihaadka u sugnaaday o yarjicu ilayha almujtahiduuna ay u soo noqdaan cinda alikhtilaafi markay iskhilaafaan oo wa takuunu noqoto mawaasiina lilfiqhi fiqiga mawaasiinu noqoto iyo walira'yi sawaab ra'yiga waqad istumidat waa la qaatay tilka alqawaacidu min asaaliibi luga alcarabiya asaaliibtii luqada carabeed baa lagaat mabaadiha iyo mabaadideeda iyo wa mima kii curifa la gartay min maqaasidi shareecati shareecada maqaasideediiy wa asraariha siraheeda iyo wa muraacaatiha si ay u ilaalisana lmasaalixiin iyo wamaa kii kaana calayhi saxaabatu asxaabtu ayeena min nahjin wado filistina xagga daliishiga wa min majmuuci hadihi alqawaacid qawaacidda majmuucooda iyo isugeyntooda walbuxuuhi iyo baxiyaalka ayaa takawana waxaa ku ahaysmay cilmu usuulii cilmiga usuulfiqiga markaasaa ku ahaysmay waxa uu leeyahay qawaacidda markaa waxaa laga soo qaatay in asaaliibta ay luqada carbeed leedahay iyo mabaadideedu iyo wixii markaa la gartay ee maqaasida shareecadu ay leedahay iyo siraheeda iyo sida ay shareecadu u ilaaliso masaalixda iyo wixii markaa asxaabtu <clears throat> qaabkii ay markaa wuxu daliishan jireen ayaa laga soo qaatay markii qawaacidda laysu geeyey buxuudaasaa waxaa ka unkabay cilmiga usuulfiqiya waqad ustumidat waa la qaatay tilka alqawaacidu qawaacidda min asaaliibi luga alcarabiya luqada carabiya usluubiyadeeda qaababkeeda wa mabaadiha iyo mabaadideeda iyo wa mima kii curifa la gartay min maqaasidi shareeca shareecadda maqaasideeda iyo waasraariha siraheeda iyo wa muraacaatiha si ay u ilaaliso lilmasaalixi masaalixda yowaakii kaana calayhi saxaabatu ay asxaabtu ayna min nahjin wada'a fi listilaali wadooyinkii ay u daliishan jireen iyo wa min majmuuci hadihi alqawaacid qawaacidda majmuuceeda iyo isugeynteeda iyo ururkeeda iyo walbuxuuhi iyo baaritaanahaasaa takawana cilmu usul fiqhi ku bilaabmo ku ahayso waqad bada'a waa bilaabay hada alcilmu cilmigani bisuuratin mudawana suuradiisi la diiwaangeliyey waliidan mid mujo ah calaa shakli qawaacida shakliga qaabka qawaacid mutanaahira kala firirsan oo ku jirta fii hanaaya kalaami lfuqahaa hadalka fuqahada dhexdooda wa bayaanihim iyo caddayntoda lil axkaam ay caddaynayaan faqad kaana alfaqiihu wuxuu ahaa faqiihu yadkuru alxukma bishayga wa daliilahu wawajha alistidlaali bihi wejiga u deliishanayo kama ana alkhilaafa bayna alfuqahaa'i sida khilaafka udhexeeya fuqahadaba kaana waxaa yucdadu mid lagu xoojiyo biqawaacida usuuliya qawaacid usuuliya oo yactamidu calayha u cuskado kullu faqiihin faqiih kasta litaqwiyati wijhati nadarihi xoojinta yacnii wejiga aragtidiisa iyo wa tacsiizi madhabihi madhabkiisa xoojintiisa iyo wa maakhadihi caddaynta halka uu yani wax ka qaatay fi lijtihaadi ijtihaadka waxau sheekhu leeyahay cilmigani wuxuu ku bilaabmay suuradiisan yacnii la diiwaan geliyey mid weliid weliidka waxaa la yidhaha ilmuhu markaa uu dhasho ee uu soo dhacu mujadaya baa weliid la yidhaahdaa mid markaa mujo ahoo hadda dhashay ayaa wuxuu ku noqday shakli iyo qaab qawaacid ku firidhsan hadalka fuqahada dhexdeeda iyo marka ay caddaynayaan axkaam markay ah, fuqahadu hadlayaan iyo markay axkaamta caddaynayaan hadalladooda iyo caddaynahooda dhexdooda qawaacid ku firidhsan ayuu markaa ku dhashay mujo ku ahaa oo wuxuu leeyahay ninka faqiihaahi masalada xukunkeedu sheegayey deliil kale wuu sheegayey sida uu u deliishadayna deliilkana uu xoga qaatayna waa sheegayey halkaasay markaa ka soo baxaysay mararka qaarkood markay fuqahadu iskhilaafaan dee waxaa lagu xoojinayay khilaafka qawaacid usuuliya oo faqiih kastaa uu cuskanayey si uu wijhadan iyo wejkan iyo halkanuu isagu wax ugu arkay uu xoogeeyo madhabkan iyo halkan uu kacayna uu xoogeeyo una caddeeyo bal ijtihaadkiisana lagu ka soo qaatae uu salka ku hayo waqad badaa waa bilaabay hada alcilmu cilmigani bisuurati lmudawana suuradiisa lagu diiwaangeliyey waliidan mid ku dhashay calaa shakli qawaacida qaab qaacidooyin mutanaahira firirsan fii hanaaya kalaami lfuqahaa fuqahada hadalkooda dhexdiisa ku firirsan ayuu markaa ku dhashay iyo wa bayaanim caddayntood liakaami ay caddaynayeen kalaamkooda iyo cadayntooda ay axkaamta caddaynayeen faqad kaana alfaqiihu waxaa yadkuru lxukma mid sheega wa daliilahuna waa sheegaye wa wajha alistidlaali bihi wejhigay qaabka u daliishanayana waa sheegaye kama ana alkhilaafa sida khilaafka bayna alfuqahaa u dhexeeya kaana yucdadu mid lagu xoojiyo biqawaacid usuuliya qawaacid usuuliya wayactamidu calayha u cuskado kullu faqiihin muxuu cuskanayey litaqwiyati wijhati nadarihi inuu xoojiyo yacni wijhada iyo halka uu markaa isagu ka eegayo wa tacsiisi madhabihi madhabkiisa xoojinteeda wa bayaani maakhadihi iyo caddaynta halkuu ka soo qaatay wax ka soo qaatay fi lijtihaadi waqad qiila waxay ina awala man kii usulfiqiga wax ka qoray waa abu yuusuf saaxibu abi xaniifa walaakin lam yasil ilayna shayun min kutubihi ma soo gaarin washaayicu waxa faafay cinda alculamaa'i culimmada agtooda waxa weeye ana awala mankii ugu horreeye dawana hada alcilm cilmigan diiwaangeliyey oo wa kataba fiihi qoray bisuura mustaqila suuro markaa soocan oo gaara huwa alimaam maxamed bn idriis ashaafic almutawaafa ee dhintay laba boqol iyo afartii hijrada faqad allafa fiihi wuxuu markaa alifay risaalata alusuuliya almashhuura risaaladiisa markaa usuuliga ahee caanka noqotay wa takallama fiihaa waxaanu ka hadlay can ilqur'aani iyo wa bayaanihi caddayntiisa lilaxkaami uu caddaynayo wa bayaani sunna iyo sunuusi lilqur'aani u caddeeyo walijmaaci buu ka hadlayay walqiyaas walnaasikh walmansuuq walamri walnahyi walixtijaaji iyo in la xujaysanayaa bikhabari lwaaxidi waaxidka khabarkiisa in la xujaysanaya iyo wanaxwi dalika ee min alabxaasi alusuliyatiah wa kaana waxaanu ahaa nahju dariiqiisa fi hadihi arisaala yatasimu mid ku suntan bidiqati xeel dheeraan waalcumqi iyo gundheeraan iyo wa iqaamati daliili daliilka oo loo joojiyo calaa maa yaquulu wuxu inuu daliil u soo taago iyo wa munaaqashati aaraa'i almukhaalifiin kan khilaafsan aaraadiisa inuu niqaasho biusluubin cilmiyin usluub cilmigana uu ku niqaasho raayic oo sareeya rasiinin oo sugan waxau leeyahay sheekhu waxaa la yidhi ciddii ugu horraysay ee usuulu lfiqhi wax ka qortay wuxuu ahaa abu yuusuf saaxib abu xaniifa waa ninka magaciisa la idhaahdo yacquub ibnu ibraahim ibnu xabiib alansaari waana saaxibu abu xaniifa waa isaga iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abu xaniifa waa saddexdaa nin ee madhabka shaaf imaam abu xaniifa yani madhabka la dejiyey ee wada dejiyey mid ka mida ayuu ahaa boqol saddex iyo tobankii hijrada ayuu dhashay boqol saddex iyo siddeetankii hijradana waa uu dhintay ilaa saddex amiir markaas ayaanu markaa qaadi u soo noqdayoo qaadi qudaati dunya baa la yidhaahdaa waana sidaasi ile lagu yani yidhi waa ciddii ugu horraysa usulfiqi wax ka qortay inkastoo markaa ay culimada qaarkoodna yidhahdaan wuxuu ahaa un dee usuusha fiqiga xanafiga ayuunbuu ahaa laakiin wax kutubtiisi aynama soo gaarin laakiin waxaa shaaya culimmada agtooda ku noqotay oo culimada muslimiinta in badan oo markaa ragga dee wax u tarjumeeya ee waaweyne ay ku tegeen inuu ahaa ciddii ugu horraysay ee cilmigan diiwaangelisay suura mustaqila markaas u qortay imaam maxamed idriis shaafici ayuu ahaa oo isagana waa haniyun can tacriif isagu inaynu tacriifina qani buu ka yahay waa dhaymashadiisuna laba boqol iyo afartii boqol iyo kontonkiina wuu dhashay laba boqol iyo afartiina waa uu dhintay waxaan u alifay risaaladiisa usuuliga ah ee mashhuurka ah ayuu markaa alifay waana kitaab yacni matbuuc ah oo maanta hal mujallad ayuu ku daabacay oo inta badanna wuxuu la socdaa kitaabkan umka la yidhaahdo ayuu la socday isagoo si fiican loo taxqiijiyey umka oo koob iyo tobana uu mid ka yahay ayaan anugu haya waxaa aad loo ammaanaa yacni dabacaduu taxqiijiyey axmed maxamed eh, axmed shaakir uu taxqiijiyey oo aanan kolley aanan arag alrisaala magaceeda horta taasay magacaan ku noqotay laakiin imaamu shaafici alrisaala isagu uma bixinin isagu wuxuu yidhaahdaa un kitaabi iyo kitaabuna iyo unbuu yidhaahdaa laakiin risaalo waxa loogu magacaabay waxa uu u alifay baa waxay ahayd codsi uga yimi muxadiskii iyo caalimkii weynayee cabdiraxmaan bnu mahdi boqol sideed iyo sagaashankii nin dhintay dhintaybu ahayo ahimatulxadiidkii raggii ugu waaweynaa ka mida ah cabdiraxmaan bnu mahdi ayaa ka codsaday dabeetana risaaladan ayuu qoray dabeetana wuu u diray alxamdulilah rabb اlcaalamiin salaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay faqrada koob iyo tobnaad waxau sheekhu inoo sheegay in la yidhi ciddii ugu horraysay ee wax ka qortay usuulfiqiga abu yuusuf buu ahaa saaxib abu xaniifa laakiin wax kutubtiisii ahi inama soo gaadhin waxaase shaa'ica oo faafto noqotay in ciddii ugu horraysay ee cilmigan diiwaan gelisay ee suuro mustaqila iyo gaara u qortay inuu ahaa imaamka weyn ee maxamed ibnu idriis ashaafici raximah llahu tacaala waxaanu alifay kitaabkiisa caanka ku noqday arisaala waxaanaynu tilmaanay inuu hadda madbuuc yahay oo mararka qaarkoodna lala daabaco umka isagoo gaar loo daabacay oo la ammaano oo uu taxqiijinayo axmed shaakirna uu jiro dabcado markaa hadda wanaagsan oo aada loo taxqiijiyay oo dambena ay jiraan hal mujallad ayuu ku daabacan yahay imaamku isagu risaalo uma bixinin kitaabii iyo kitaabu ra'yonbu isagu ku magacaabayey laakiin magaca risaalo waxa loogu bixiyey waxa uu ku qoray oo uu dabeedna u diray dalab iyo codsi uga yimi caalimkii weynaa ee muxadiskii ahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi boqol siddeed iyo sagaashankii ayuu dhintay ninkaa sheekha codsi uga yimi ayuu ku qoray isaga ayaanu u diray sidaa daraaddeed baa risaala loogu magacaabay waxaana runtii ay taarikhiyaanadu sheegaan in marka hore risaala qadiimana ay jirtay markan dambana risaala jadiida ee xaggan dambe sida madhabkiisii qadiimka iyo jadiidka ahiba wuu u jiray markan dambana wuu talkhiisiyey oo tan imika aynu haynaa ay tahay risaaladii jadiidada ahayd ee cusbayd markaa risaaladiisa usuuliga ah ee mashhuurka ah rag badan ayaana sharxay oo raaficiya ay ka mid yihiin raaficiyaan odha ragg raggii hore ka mid a waxaana markaas uu kaga hadlayay qur'aanka iyo siduu axkaamta u caddaynaya iyo sunnaha siduu qur-aanka u caddaynayo ijmaaca iyo qiyaaska iyo naasikha iyo mansuukha iyo amarka iyo nahyiga iyobuu kaga hadlay iyo khabarulwaaxid in la xujaysanayo iyo abxaadta kale ee usuuliga ah waxaanu ahaa buu leeyahay nahjiga iyo dariiqa iyo waddada u risaaladaa u raacay yatasimu bid ku suntan ayuu ahaa bidiqa yacni waa xeel dheeraan cumqiguna waa gundheeraan iyo inuu deliil u taago u soo joojiyo waxaanuu leeyahay iyo dadkan mukhaalifiinta ah ee arrinkan uu tilmaamayo khilaafsan inuu aaraadooda ku niqaasho usluub cilmiya ah oo raa'ica oo sarreeyo rasiinaho muxkama rasiinkuna waa shayga muxkamka ahee la sugay imaamu shaafici dabadiina imaam axmed ibnu xambal baa isaguna kitaab daacada rasuulka ka hadlaya qoray haddana naasikh ee masuuqa ayuu wax ka qoray haddana cilalka xadiidka ayuu wax ka qoray kadib ayaa culimmadii markaa qoraalkii isku raacraaceen oo markaa ay nadaamiyeen abxaafta cilmigana waasiciyeen ay kordhiyeen wuxuu uhi waqad qiila waxaa la yidhi ina awala man kii ugu horreeyo kataba qoray fii usuuli lfiqhi huwa abu yuusuf wa yacquub ibnu ibraahim ibnu lxabiib saaxibu abi xaniifa abi xaniifa saaxiibkii ahaa walaakin lam yasil ilayna inama soo gaadhay shay-un min kutubihi wax kutubdiisa ka mid ahi washaayicu wakafaaday waxa weeye cinda alculamaai culimmada agteeda ana awala man kii ugu horreeye dawana hada alcilmi cilmigan diiwaangeliyey oo wa kataba fiihi qoray bisuura mustaqila suuro gaar aho markaa soocan huwa alimaam weeye maxamed ibnu idriis ashaafici almutawafaca ee dhintay sana laba boqol iyo afartii hijrada faqad allafa fiihi wuxuu alifay risaalatahu lusuliya almashhuura risaaladiisii usuulka ahayd caankahayd buu alifay wa fiihaa waxaanu kaga hadlay dhexdeeda can ilqur'aani iyo wa bayaanihi siduu u cadaynayo qur-aanku lilaxkaami iyo wa bayaani sunna sunnu si lilqur'aani u cadaynayo walijmaaci walqiyaas buu kaga hadlay waalnaasikhi waalmansuuq walamri wannahyi amarki iyo nahyiga waalixtijaaj iyo xujaysiga bikhabari lwaaxidi mid yacni keliga ah khabarkiisa in la xujaysanayo iyo wanaxwi daalika kaa wixii lamido min alabxaasi alusuuliya abxaasi iyo baxiyadii kale usuuliga ahaaya wa kaana waxaanu ahaa nahju ariiqiisa fi hadihi risaala yatasimu mid ku suntan oo ku calaamadsan buu ahaa bidiqati yani daqiiqnimo iyo xeel dheeraan waalcumqi iyo gundheeraan iyo waiqaamati daliili daliilka oo loo taago calaa maa yaquulu waxa uu leeyahay inuu daliilu soo taago iyo wa munaaqashati aaraa'i lmukhaalif kan khilaafsan aaraadiisa inuu niqaashuu kala hufo biusluubinna uu markaa ku niqaasho cilmiyin oo cilmi oo raayicin heer sarreeye oo rasiilin oo miisaaman oo muxkam oo la sugay wa bacda shaaficiyi shaafici dawadi kataba imaam axmed ibnu xambal kataba axmed ibnu xambal kitaaban fii taacati rasuuli sala alla alay sl ayuu qoray wa aakhara fi naasiq walmasuuq u qoray wa haalidan mid saddexaad buu filcilal kaga qoray uma intaa kadib tataabaca alculamaa'u culimmadii waxay iskaga daba tegeen oo isku raaceen filkitaabati qoraalkii waakhaduu waxaanay gudageleen yunadimuuna inay nidaamiyaan abxaasa hada alcilmi cilmiga rusulfiqiga baxtiyaalkiisa inay nidaamiyaan oo wa ay ballaadhiyaan wayasiiduuna calayhi ay waxna ku kordhiyaan haddaba masaaliku lculamaa waa culimmadu masaaligta iyo wadooyinka ay u mareen fii baxdi usuuli اlfiqhi usulfiqiga baxsintiisa masaaligdii wadooyinka u mareen walam yasluk ilculamaau culimmadu may qaadin fii abxaahi usuuli lfiqhi usulfiqiga baxsintiisa iyo baaritaankiisa dariiqan waaxidan dariiq keliya may raacin fa minhum waxaa ka mid a man salaka mid qaaday maslaka taqriiri alqawaacid alusuuliya waddadaa in la sugo qawaacidda usuuliga madcuumatan iyadoo lagu xoojiyey biladilati daliilyayo walbaraahiin xujooyin duuna liltifaat ayadoon la daymoonin ilaa muwaafaqati ow mukhaalafati hadihi alqawaacid waafaqidda ama khilaafidda qawaaciddan ay khilaafayso lilfuruuci alfiqhiya furuucda fiqhiga almanquulati laga soo guuriyey can ala'immati almujtahidiin a'immada mujtahidiinta yacni waxay qaadeen wada qawaacidda usuuligaa sugaysa iyadoo adiladeedii xujooyinkoodii wadata iyadoonse la eegaynin inay khilaafsantahay ama waafaqsan tahay yacnii qawaaciddii yani furuucdii fiqigeedii aimada laga soo raray fa huwa isagu itijaahun itijaah weeye nadariyun oo nadariyad iyo fikir ku dhisan weeye gaayatu ujeedadiisuna ama yoolkiisuna waxa weeye taqriiru qawaacidi hada alcilm in la sugo qawaacidda cilmigan kamaa yadullu calayha daliil sida daliilku tusayana loo sugo wa jaclihaa iyo in laga yeelo mawaasina miisaana lidabdi alistidlaali daliishae ee koobidiisa waxaakibatan in laga yeela mid xukunta cala ijtihaadi mujtahidiina mujtahidiinta ijtihaadkooda laa khaadima lifuruuc lmadhab inaanay noqonin mid u adeegta madhabka furuucdiisa wa hada almaslak maslagaa iyo hilinka iyo wadamarista curifa waxaa lagu aqoonsay bimaslaki اlmutakalimiin aw ariiqat اlmutakalimiin ayaa lagu aqoonsay bimaslaki aw ariiqati اlmutakalimiin waqad itabacahu waxaa raacay almuctasila waxaana lagu aqoonsaday wa hada almaslaku curifa waxaa lagu aqoonsaday bimaslaki lmutakalimiina mutakalimiinta maslakgoodii waddoodii ow ariiqata almutakalimiina ayaa lagu aqoonsaday waqad itabacahu waxaa raacay almuctasilatu washaaficiyatu walmaalikiyatu baa raacay kama tabacahu say u raaceen culamaau ljacfariya jacfariya culimmadeeduba say u raaceen fii awali tadwiinihim diiwaangelintoodii ugu horraysay licilmi usul fiqi cilmiga usulfiqiga ay diiwaangelinayeen wain janaxuu habow iishaam bacda dalika intaa dabeed ilaa mazi hadihi ariiqa dariiqadan in lagu khalda biariiqati ukhraa dariiqadii kale la dhex geliyaba ha u qastaane haddana marka hore kaasay raaceen wahiya ayaduna taqriiru alqawaacid alusuuliya dariiqada kale waxa weeye qawaacidda usuuliga ah oo lagu sugo calaa dawci furuuci hada almadhab yacni iyadoo iftiinka furuucda madhabka la raacayo waxau sheekhu leeyahay culimmadu marka ay alifayeen abxaada usulfiqiya dariiquna may raacin ilaa shan dariiq ayaa la tilmaamay inay raaceen hase ahaatee isagu sheekhu saddex idii ugu muhiimsanaa ayuunbu inooga soo qaatay waxaa ka mid a culimmada qaar ayagu raacay waddada ah qawaaciddan usuuligaah in la sugo iyadoo weliba lagu dhidbay oo lagu xoojiyey adiladii iyo baraahintii tusinaysay oo aan marnaba la daymoonin qawaacidda iyo usuusha marka la dhigayee baraahinteeda iyo adiladeedana lagu xoojinayo inay qaacidadani waafaqsan tahay ama khilaafsan tahay furuucda fiqigaah ee a'immadii mujtahidiinta ahayd laga soo guuriyey inay waafaqsantahay inay khilaafsantahay iyagoon eegin ayay qawaaciddii usuuliga ahayd taqriiriyeen sugeen idan waa itijaah nadariya nadari maxaa la yidhaahdaa nadari waxa uu yacnii did u yahay camali nadari waxaa la yidhaahdaa marka wasaa'ishan lagu baxsinaya ay fikir fikir tahay iyo takhayul iyo wax markaa laysu geynayo marka waxaan wax lagu eegaye lagu baadhaya ay fikir iyo takhayul tahay ayaa la waa nadari waxa waa nadariyad baa la odhanaya macnaa wax camaliyahoo la qaban karayma wax nadariya aragti uun markaa ku dhisan weeyaan baa laodhan karaa markaa waxay mid nadariya oo aan iyadu markaa camali ahayn ujeeddadeesuna waxay ahayd un qawaacidda cilmigani leeyahay in loo suga sida daliilku u tusinayo in ayada laga yeelee mawaasiintii istidlaalka lagu dabdinayey in laga dhiga qawaaciddani inay ijtihaadka mujtahidiinta ay xukumaan ee aanay furuucda madhabka u adeegin waxaana maslagan lagu yaqaanaayuu caan ku yahay maslak almutakallimiin nimanka mutakalimiinta leh aw dariiqati almutakalimiin ama ahlulkalaam dariiqadooda ayaa lagu yaqaanaa ahlulkalaamna waa kuwa markay arrimaha caqiidada ka hadlayaan inta badan ku hadla wax kitaabka iyo sunnaha khilaafsan amaba yacnii xagga caqliga ula kaca inta badan arrimaha caqiidada iyo ilaahay arrimihiisa markay ka hadlayaan arrimaha caqliga ula kaca ayaa markaa mutakalimiin la yidhaahdaa oo ashaacirada iyo muctazilada iyo kulaabiyada iyo karaamiyada iyo jahmiyada iyo qolyahaasaa mutakalimiin la yidhaahdaa dariiqata ama maslaka shaaficiyana waa la yidhaahdaa waxaana markaa raacay buu leeyahy muctasilada nimanka la yidhaahdo muctasiladu waa firaqa daalladaa mid ka mida weeye waasil ibnu alcataa nin la yidhaha u madax ahaayo ay raaceen waxaana loogu magacaabay muctasilo ninka waasil ibnu cataa la yidhahabaa xalqadda alxasan albisri ayuu ka tirsanaa dabeetana nin baa u yimi maalin isagoo weydiinaya qofkan dembiga weyn ku dhaca xukunkiisa intuu xasan ibnulbasri uu jawaabtii diyaarinayey ayuu kacay oo wuxuu yidhi mu'minna ma aha kaafirna ma aha huwa fii mansilatin bayna manzilatayn mansilo labada mansilo udhaxaysa ayuu ku sugan yahay markaasuu kala dheeraaday xalqadii oo markaa meel kala tegay markaasaa kooxo kalena ay raaceen muctazila saasaa loogu magacaabo waa kuwa ka dheeraaday xalqadii xasanulbasri muctaqadaad badanoo faasita waleeya sifooyinka ilaahay waa anfiyaan asmaada waa sugaan khalqul qur'aanka ayay aaminsan yihiin qofka dembi weyn ku dhacay inuu gaaloobaya aaminsan yihiin insaanku inuu afcaasha nafdiisa abuurayaabay aaminsan yihiin yani muctasile nimankaasaa la yidhaahdaa markaa qoladaasina halkaasay raaceen shaaficiyadana waa garaya maalikiyada waxaa kaloo ayaguna raacay qolada la yidhaahda aljacfariya aljacfariya ama almadhab aljacfari kutubta qaarkood baa aada u dhigtaa si cabdikariim zaydaan oo kale kutubtii siiba yacni kitaabkiisan eh, la yidhaahdo yani uu kaga hadla axkaamta dumarka almufasal fi axkaami almara ayuu ayagana kaga hadlayo oo madaahibta ayuu ku soo daraa marka waana madhabka imaamka la yidhaha jacfar asaadiq bin moxamed albaaqir oo ahaa imaamka lixaad ee aimada shiicada imaamiyada loo yaqaano saddex iyo siddeetankii ayuu dhashay sideetankii saddex iyo siddeetankii ama sideetankii meelaha taarikhduba hijriga ahayd ayuu dhintay ayuu dhashay baan leehay marka jacfariye ninkaasaa loo nisbeeyaa usuusha madhabkoodana waxaa ka mid a ah kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo caqliga laakiin sunnaha maxay u yaqaanaan sunnaha waxa u yaqaanaan wixii nebiga ka sugnaaday ama aimada ay leeyihiinee labiyo tobanka ah wixii ka sugnaadayna wix nebiga ka sugnaaday oo kale ayay u yaqaanaanoo jacfariyana nimankaasaa la yidhaahdaa marka culimada jacfariyaduna saasay raaceen fii awali tadwiinihi markay ugu horraysay diiwaangelinayeen liusuuli lfiqhi markii dambe walow haba u weecdaan inay dariiqadan ku daraan dariiqada kale ee qawaacidan usuuliga ah in lagu sugo yacni iyadoo la iftiinsanayo furuucda madhabka walam yasluk ilculamaau may qaadin fii abxaahi usuuli lfiqhi dariiqan waaxidan dariiq keliya may qaadin fa minhum waxaa ka mida man mid ayaa ka mida salaka qaaday maslaka taqriiri alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga sugideeda wadeeda mid qaaday ayaa ka mida madcuumatan xaalaytay mid lagu xoojiyey biladilati lagu dacmiyey walbaraahiini xujooyin duuna aliltifaat oo aan la daymoonin ilaa muwaafaqati waafaqid ilaa muwaafaqati ow mukhaalafati hadi alqawaacid waafaqidda ama khilaafidda qawaaciddan ay khilaafayaan ama waafaqayaan lilfuruuci alfiqhiya furuucda fiqiga almanquulati ee laga soo guuriyey cani aimati almujtahidiin aimada mujtahidiinta furuucda laga soo guuriyey iyagoon eegin inay waafaqayso inay khilaafayso ayay qarireen qawaaciddii usuuliga ahayd fahuwa itijaahu nadariyun waa itijaah nadariya oo aan camali ahayna markaa isagu fikrad ku dhisan gaayatuna waxa weeye taqriiru qawaacidi hada alcilmi in la sugo kamaa yadullu calayha daliilu siduu daliilkuu tusinayo iyo wa jaclihaa in laga yeelo mawaasiina miisaanin qawaacidda looga yeelo lidabdi listidlaali daliisha iyo koobidiisa waxaakibatan iyo mid xukunta cala ijtihaadaati اlmujtahidiina mujtahidiina dadaaladooda laa khaadima lifuruuci اlmadhab inaanay noqonin laakiin furuucda madhabka mid khidmaysa ka dambaynu ka garan doonaa wa hada almaslak curifa bimaslaki اlmutakalimiina baa lagu yaqaana ow ariiqat اlmutakalimiin waqad itabacahu اlmuctasila baa raacay kama tabacahu culamaau ljacfariya siday u raaceenba fii awali tadwiinihim diiwaangelintoodii u horrayse licilmu sulfiqi ay diiwaangelinayeen wain jaraxuu haba u iishaan bacda dalika intaa kadib ilaa masdi hadihi ariiqa ariiqadan in lagu barxo biariiqati ukhraa ariiqada kale wahiya ariiqada kalena waa taqriiru qawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga ahoo lagu taqriiriyo calaa dawci furuuci lmadhab madhabka furuucdiisa iftiinkeeda in lagu taqriiriyo wa waxay markaa maysaya dheeraad u leedahay hadihi ariiqatu ariiqat almutakalim ani ariiqat almutakalimiin baanu jeedanay biljunuuxu iilasho ila alistidlaali alcaqli daliisha caqli ah wa cadami tacasub iyo inaan loo qabyaalaynin lilmadaahibi iyo waliqlaali yaraysi min dikri lfuruuci alfiqiya furuucda fiqiga sheegitaankiisa la yarayso wain dukirad haddii la sheegana kaana dalika cardan buu ahaanayaa bandhigeed calaa sabiili tamhiili miaalin jidkeed faqad oo keliya waxau leeyahay sheekhu dariiqadan mutakalimiintu waxay markaa mayse iyo dheeraad markaas ay u leedahay oo dariiqo kastaana markaa dee cuyuubna waa leedahay maysaad iyo waxyaalo u gaarana waa leedahay marka waxaa ka mid a iyadu waxay u iilanaysay uun deliishii caqligaah oo caqliga loo adeegsado iyo inaan madaahibta loo tacasubin ee la adeegsado yacni qawaacidda cilmigan in la taxqiijiyo oo lagu taxqiijiyo yacni burhaan caqliyah iyo mid naqli ah oo xaqaa'iqa mujaradkaa la eego ee aan qawaaciddan iyo furuucdan aimadu soo qaateen la iswaafajinin oo wixii caqliga uu ayido ee burhaan ku haystaga asal iyo qaacide laga dhigayo ama furuucda madhabiga ha waafaqo ama ha khilaafee taasay markaas dheeraad laahaydo weliba furuucda fiqigaana adeegsigeedu aad bay ugu yareen haddii la sheegana mararka qaarkood mithaaliyad tusaale ahaan uyin baa loo sheegay welibana waxaa ku badan bayna usluubka waxaa loo yaqaano alfanqala fain qulna fain qulta yacni haddaad tidhaahda haddaan nidhaahno usluubkaasaa ku badan waxyaalaha markaa runtii hortuu dee way u dhoweyd xagga mabaadidii iyo qawaacidkii usuulkii aasaaska noqonayey yacni dhigiddeeda way u dhoweyd oo furuucdiiba markaasaa kubayso iyadaa furuucda xukumaysay oo dacaamo markaa fiqiga istimbaadkaba u noqonaysay tacasubka madhabigana iyada ayaa ka fogayd laakiin ceebaha ay lahayd waxaa ka mid a arrimaha nadariga iyo caqligaba mararka qaarkood ay ku xeel dheeraanayeen markaasaa waxyaalo aan caqlan oo sharcan aanba dhici karaynin ayay mararka qaarkood iskaga xadgudbayeen shay aan jirin ma laysku kallifi karaayo wanaagga iyo xumaanta markaa caqligaah iyo ambiyadu cismo ma laha ee nebinimada ka hor iyo yani waxyaalo badanoo noocaasa bay aad iyo laxaad ugu tirax tegeen wa tamtaazu hadihi ariiqatu waxay maysiya dheeraad u leedahay ay ariiqata almutakalimiin biljunuuxi ilasho ila alistidlaal caqli daliisha caqliga iyo wa cadami tacasub lilmadaahibi in aan loo tacasubin madaahibta iyo waliqlaal in la yarayso min dikri furuuc alfiqiya furuucda fiqiga wain dukira haddii la sheegana kaana dalika cardan bandhigun buu ahaa cala sabiili tamhiil miaalin jidka loo soo bandhigo faqad oo keliya wa min alculamaa'i waxaa ka mida ah man salaka mid qaaday maslakan aakhara waddo kale oo yaquumu ku istaagaya calaa taqriiri alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga in lagu sugo calaa muqtadaa maa shaykii siduu keensanayo nuqila laga soo guuriyey cani ala'immati imaamyada oo min furuucin fiqiya furuuc ah bimacnaa ana haulaai alculamaa culimmadaasi wadacuu waxay dhigeen alqawaacida qawaaciddii allatii taasoo ra'ow ay u arkeen anna a'immatahu imaamiyaalkoodu laaxaduuhaa inay daymoodeen fi ijtihaadaatihim ijtihaadaadkoodii wa istinbaatihim iyo la soo bixiddii lilaxkaami ay la soo baxayeen calaa dawi maa shay kiibdiinkii ayaanay markaa ku dhigeen warada canhum ka soo arooray a'immadaas ee min furuucin fiqiyi ah waqad ishtahara culamaau alxanafiya ayaa caan ku noqday biitibaaci hadal masri qaaditaankiisa xataa curifat hadihi ariiqa ilaa lagu aqoonsay biariiqati alxanafiya ariiqa alxanafiya loo yaqaanaa qoladii hore halkay qawaacidba ka sugayeen taasi kuwan isaa ma yeelin ayagu qawaaciddii usuuliga ahayd waxay ka sugeen oo ay ku dul dhiseen wixii a'imadooda looga soo naqliyee furuuc fiqi ahayd masalan wuxuu leeyahay qawaaciddii waxay dhigeen ay u arkeen imaamiyadoodu inay daymoodeen markay ijtihaadayeen ay axkaamta la soo baxayeen qawaaciddii ay hadalkooda ka dhex dareemeen markay furuucdii a'immadaasi ku ijtihaadeen ay soo saareen ay eegeen ayaa markaa waxay la soo baxeen qawaacidday u arkayeen imaamyadooda mar kale ijtihaadayeen axkaamta la soo baxay inay daymoodeen ayagoo ku soconaya furuucdii fiqiga ahaydee aimada ka sugnaatay idan markaa ayagu qawaacid kala may sugin ee furuucdii a'immadooda ka sugnaatay ayuunbay qawaacid ka soo saareen oo markuu imaamku masalada caynkaasa leeyahay qaacidadaas u markuu sidaa lahaana qaacidadaas u adeegsanay ayay yidhaahdeen taana waxaa lagoga yaqaanaa buule culamada xanafiyada ayaa caan ku noqotay marka dariiqa alxanafiya ayaa la yidhaha ama dariiqat alfuqahaa na iyadana waa la yidhaahdaa wa min alculamaai waxaa ka mid man salaka mid qaaday maslakan aakhare waddo kale oo yaquumu ku qumaya calaa taqriiri alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuligaa sugitaankeeda calaa muqtadaa maakii siduu keensanayana lagu sugo calaa muqtadaa maakii siduu keensanayana lagu sugo nuqila laga soo guuriye canil a'immati imaamyadooda oo min furuucin fiqiya furuuc fiqiya bimacnaa ana haulaai culamaa culimmadaasi wadacuu way dhigeen alqawaacida qaacidooyinkii allatii taasoo rawaayuu arkeen ana a'imatahu imaamyadoodu laaxaduuha inay daboodeen fi ijtihaadaati markay ijtihaadayeen wa sibaati min alaxkaam iyo axkaamta markay la soo baxayeen markaa way dejiyeen calaa dawi maa kii ifdiinkiisa iyagoo raacaya warada canhum a'immada ka soo array min furuuci fiqiyi waqad ijtahara culamaau lxanafiyana waxay caan ku noqdeen biitibaaci hada lmaslak maslaka iyo waddadaa qaaditaankiisa xataa cullimat hadihi ariiqa biariiqa alxanafiya ilaa loo qosay ama ariiqata fuqahaana waa la yidhahdaa wayamtaazu hada lmaslak maslagani wuxuu isna gaar la yahay bitaabici alcamali dabeeca camal isagu waa wax camaliya kii hore halkuu nadariya aragti ka akari waa taabic wuxuu leeyahy dabeeca camal fa huwa daraasa camaliya waa daraaso camaliya tadbiiqiya oo lagu dabaqaya lilfuruuci alfiqhiya furuucdii fiqiga ahayd almanquulati ee laga soo guuriyey can a'immati almadhabi madhabka imaamyadiisa laga soo guuriyey iyo waistikraaj alqawaaniini qawaaniintiila soo bixitaankeeda walqawaacidi lusuuliya qawaacidii iyo dawaabidii usuuligahayd allatii taasoo laaxadahaa ay daymoodeen oo wactabarahaa ay ictibaariyeen ulaa'ika ala'immatu a'immadaasi fi istinbaatihim la soo bixitaankooda wa min hama halkaa inagoo ka duulayna fa ina hadihi ariiqa tuqariru waxay sugaysaa alqawaacid alkhaadima qawaaciddii u adeegaysay lifuruuci lmadhab madhabka furuucdiisa wa tudaaficu daafacaysayna can maslaka a'immati اlmadhab waddada ay a'immada madhabkani fil ijtihaadi u raaceen kama ana hadihi ariiqa si ay dariiqadaniba u tahay wa hada huwa nahjuhaa weeyaane alyaqaan mid markaa ku habboon bilfuruuci oo wa amasa yani taabasho badan bilfiqhi kama yaquulu callaamatu ibnu khalduun sia ibnu khalduun yidhi waxau leeyahay maslagani isagu waa taabic camaliya waa wax camaliyaho markaysa la qabanaya nadariya aragti maaha waana daraasa camaliya tadbiiqiya furuucdii fiqiga ahayd ee a'immada laga soo raray oo camaliya tadbiiqiya lagu sameeyey weeye qawaaniintii iyo qawaaciddii iyo dawaabiddii usuuliga ahaydna lagala soo baxo ee a'immadu ay daymoodeen ay ictibaariyeen markay la soo baxayeen markaa tani waa qawaacid madhabka u khidmaynaysa halkay tii hore qawaacid ayadu madhabku yacni madaahibta lagala baxayay ay ahayd iyo fiqiga tani madhabkanay u khidmaynaysaa waxaanay difaacaysaa maslaga ay aimada madhabkan ijtihaadka u qaadeen weliba tanaana xagga furuucdana u habboonayd xagga fiqigana u taabasho badnayd sida ibnu khalduun yidhi wayamtaazu hada almaslaku wuxuu isagu gaar la yahay biaabici alcamali aabic iyo abeeca camal fa daraasa camaliya tadbiiqiya weeye oo lagu dabaqayo lilfuruuci alfiqhiya almanquulati laga soo guuriya can aimati lmadhabi madhabka imaamyadiisa iyo waistikhraaji alqawaaniini qawaaniintii la soo bixitaankooda iyo walqawaacidi qawaaciddi iyo waldawaabidi koobayaasha alusuuliyati ahayd allatii taasoo laaxadaha ay doomaydana wactabaraha ay ictibaariyeen ulaa'ika ala'imma imaamyadaasi fi istinbaatihim markay wax la soo baxayeen wa min ama halkaa inagoo ka soconayna fa ina hadihi ariiqa tuqariru waxay sugaysaa alqawaacida qaacidooyinkii alkhaadima u shaqaynaysay lifuruuci lmadhab madhabka furuucdiisa wa tudaaficu difaacaysana can maslaki a'immati hada almadhab madhabkan a'immadiisa halkay mareen bay difaacaysaa fil xagga ijtihaadka kama ana hadihi ariiqa ariiqadanma say u tahay wa hada huwa nahjuha dadeedna waa kaase alyaqa say u tahay ama alyaqu say u tahay mid laa'iqoo u habboon bilfuruuci oo waamasu u taabasho badan bilfiqhi kama yaquulu alcalaamatu ibnu khalduun ibnu khalduun sida uu leeyahay waqad wujida allah culamalkaa inoogu joogo